alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allah wslm wbaarak cla nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd darsigeennana waa kii toddobaad ee ka mida kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna oo iska lahaa doctor saciid ibn caliy bni wahfin alqaxطaani raximah اllahu tacaala waxaynu soo gaarnay ciwaanka musanifku uu yidhi adkaaru اladaan adinka ama ogeysiiska dikrigiisii iyo ducadiisii ayuu u baabiyah yaquulu qofka dhagaysanaya mu'adinka wuxuu odhanayaa mila maa shay wax la mida yaquulu uu odhanaya almu'adinu qofka mu'adinkaa ilaa fii xaya cala asalaa xaya cala asalaa markuu mu'adinku maraya maahane xaya cala alfalaax markuu maraya maahane fayaquulu qofkii wuxuu dhahayaa mu'adinka dhegaysanayay laa xawla xeelad ma lihin walaa quwata awoodna ma lihin ilaa billaahi ilaahi kaalmayntiisa maahan iyo garabgelkiis bukhaariyo muslim baa xadiidkan wariyey waana xadiidka abu saciidin alkhudri waan israacinaynaa axaadiista addinka kabacdi ayaynu sharxaynaa waxaynu ka awoodno xadiidka labaad yaquulu wuxuu odhanayaa waa qofkii mu'adinka dhegaysanayey wa ana anuguna ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alla maahane waxdahu ilaahay keliga xaalo u yahay laa shariika cid wax la wadaagta lahu alla uma sugnaan wa anna muxamada nebi muxammedna cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay ayaan ka markhaati kacayaa iyo wa rasuuluhu rasuulkii radiitu waan raalli noqday bilaahi allah ayaan ku raalli noqday rabban rabbi ahaansho wa bimuxamadin nebi muxamedna waa ku raalli noqday rasuulan rasuul ahaan ayaan ugu raalli noqday wa bilislaami islaamkana waan ku raalli noqday diinan diin ahaan ayaan uga raalli oo islaamka waan ku qanacsanaha xadiidkanna muslim baa wariyey waana xadiidka sacad ibnu abi waqaas yaquulu wuxuu odhanayaa qofkii daalika arrinkaas oo ducadan dambo hadda lasoo dhaafay ah caqiba tashahudi lmu'adini qofka mu'adinkaa markuu ashahaato gadaasheeda ayaad wa ana ashhadu akhrinaysaa qaybtan dambe ibnu khusayme ayaa wariyey yusallii wuu ku sallinayaa cala nebiyi nebiga ayuu ku sallinayaa sala allahu calayhi wasalam bacda faraaqihi markuu ka faaruqa kabacdi min ijaabati lmu'adini qofkii mu'adinka ahaa u jawaabidiisa iyo ajiibkiisa markuu ka faaruqo ayuu qofkii nebiga ku salinaya xadiidkanna waxaa wariyey muslim waana xadiidka cabdulaahi bni camr bni caas waxaana ka horreeyey idaa samictum lmu'adina faquuluu mila maa yaquulu mu'adinka markaad maqashaan waxa uu leeyahay oo kala dhaha uma salluu calaya haddana igu salliya buu nebigu sala allahu calayhi wasalama fainnahu man sallaa calaya salaatan qofkii hal mara igu salliya sala allaahu calayhi biha cashara muslim baana wariyey ilaahay baa toban jeer ku sallinaya oo u dembi dhaafaya marka intaasaa ka horraysay marka nebigu ku sallinaya qofku markuu mu'adinku adinkiisa dhammeeyo intuu ajiibitaankiisa raaco ayuu haddana nabiga ku salinaya yaquulu wuxuu odhanayaa allaahuma allahayow rabba haadihi tan rabbigii iska lahayow addacwati ee yeeridda attaamati ee dhammayska tiran oo towxiidka la isugu yeerayo laa ilaaha ila allaahu ah iyo wasalaati salaadii alqaa'imati ee daa'imka ahaydoo jiraysay aatisi muxamada nebi muxammed alwasiilata mansilada iyo booska wasiilo layidhahda ilaahu sii waa mansilo jannada dhexdeeda ahaatay waalfadiilata martabo iyo darajooyin dheeraadana ilaahu sii wabcad ilaahayow soo dir hu nebi muxamed ka soo saar maqaaman boos maxmuudan la mahadiyo alladii booskaasoo wacadtahu aad u ballanqaaday innaka adugu laa tukhlifu kama baxdin almiicaada ballanka xadiidkan waxaa wariyey bukhaari laakiin intaan ugu dambaysa oo bayna qowsaynka ku jirta innaka laa tukhlifu lmiicaad bukhaari mousan warin bayhaqi baa wariyey ibnubaas wuxuu leeyahay sanadkeedu waa xasan culimmada qayb ka midana waxay tilmaameen inay tahay lafda shaada ah ducada shanaadoo ku soo aroortay adinkaoo musanifku sheegay yadcuu wuu u ducaynayaa qofkii markuu mu'adinkiina ajiibay nebigana ku salliyey kabacdinaa uu ducadan la yimid yadcuu wuu ugu ducaynayaa linafsihi naftiisa bayna alaadaani adinka iyo waliqaamati aqimka dhexdooda labadaa inta udhexaysa ayuu ilaahay baryaya fa ina adducaa'a baryada xiinaidin markaas laa yuraddu lama celiyo oo tirmidi baa wuxuu wariyey xadiidka anas adducaa'u laa yuraddu bayna aladaani waaliqaama adinka iyo aqimka dhexdooda baryada qofku ilaahay uu baryaayey laguma soo celiyo ayib xadiikan axaadiistan dhowrka ah oo ku soo aroortay adinka baa ibnuqayim raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay hadal aad u qiimo badan shan shay oo sunno ah oo waxaa jirta buu yidhi ka mid ah aadaabta qofka muadinka ajiibahaya looga baahan yahay qofka mu'adinka ahoo addimaya aadaabta looga baahan yahay addinkiisaas inaad kula dhaqantid shan qodob oo ka mid ah shantaa qodob qodobka koowaad waxaa weeye ijaabat lmu'adin mu'adinka waa inaad ajiibtid oo wuxuu leeyahay aad tidhaahdid sida awqeed u fiirso adkaaru ladaan xadiidka koowaad wuxuu ku bilowday yaquulu mila maa yaquulu lmu'adinu mu'adinku wuxuu leeyahoo kale ayuu odhanaya qodobka koobaadi marka horta mu'adinka waa inaad ajiibtid oo markuu addimaya alfaada uu ku dhawaaqaya aad ku raacdid oo kula dhawaaqi qodobka labaadi waxa weeye addinkii markuu dhammaado in nebiga lagu salliya sala allahu calayhi wasalama ayad waa inagii sheegnoo fii saxii muslim bay ku taalla qodobka saddexaadi waxaa weeye waa ilaahi in la weyddiiyo nebi moxamed loo weyddiiyo alwasiila aati muxamadan ilwasiilata waalfadiila ilaahu nebi moxamed wasiilo sii waa boos iyo manzilo aad u wanaagsanoo filjanna qodobka saddexaad waxaa weeye afraadi waxaa weeye inuu qofku yidhahdo radiitu billaahi rabba iyo intii ka dambaysayo dee haddeer aynu soo maraynay qodobka shanaadi waxaa weeye qofku inuu asagu isu duceeyo oo waa inagii xadiidkii tirmidi nebigu inuu yidhi adducaa'u laa yuraddu bayna aladaani waaliqaama adinka iyo aqimka dhexdooda ducada lama caliyo shantaa qodobba waxay ka mid yihiin aadaabta iyo anshaxa habboon oo ay ka mid tahay marka mu'adinka adinkiisa aad maqlaysid inaad samaysid intaba axaadiistana waa ku marnay ayib xadiidkan radiitu billaahi rabba wa bimuxamadin rasuula wa diina qofkii yidhaahda aakhirkiisaa waxaa ku jirtay ghufira lahu dembuhu dembigiisaa loo dhaafaya in dembigii laguu dhaafo waa hawl aad u qaali ah xaggana lagu yidhahdo booskaasi waa boos munaasab ku ah in dacwadaada la aqbalo qaybta ku saabsan mu'adinka ha la ajiib baa la yidhi laakiin markuu marayo xayi cala asalaa xayi cala alfalaax labadaa markuu marayo alfaadii mu'adinku uu ku dhawaaqaya midaan ahayn baa lagu dhawaaqaya allahu akbar markuu yidhahdo allahu akbar baad ka dabalahay ashhadu an laa ilaaha illa allah waad ka dabalahay ashhadu anna muxamadan rasuululah waad ka dabalahayd laa ilaaha ila allahu dambe waad ka dabaleedahay allahu akbarta dambe waad ka dabaleedahay laakiin xaya cala asalaa xaya cala alfalaax markii la yimaado waad ka weydaaranaysaa eraygii uu ku dhawaaqay mu'adinki oo midaan kii ahayn baad isticmaalaysaa laa xawla walaa quwata ila billaahi baad leedahay ayib maxaa faa'iidaha ku jirta nabigeenu cabdulaahi ibnu qays asagoo la hadlayo wuxuu ku yidhi cabdulaahi ibnu qaysow qul laa xawla walaa quwata ila billaahi dheh qul laa xawla walaa quwata dheh ereygaa isticmaaloo dheh fainnaha kanzun min kunuuzi iljanna bukhaari baa wariyey waa kayd iyo bakaaro ka mid ah kaydadka jannada ilaahay dhex yaalla ayaa lagu tabcadaa oo lagu mutaystaaye badi laa xawla walaa quwata ila billaah taas waa qodob ereygaa in lala yimaado marka oo adkaartii zaa'id ay ka noqdaan labadaani waxay culimmadu leeyihiin mu'adinku erayaasha uu ku dhawaaqayo hawaabka iyo ajarka laga helayo qofka mu'adinkaah iyo kan ajiibaya labaduba waa ka helayaan allaahu akbar allaahu akbar buu yidhi adna waa tidhi adna ajar baad ka helin mu'adinkuna wuu ka heli ashhadu an laa ilaaha illa allah buu mu'adinka yidhi adna waa tidhi ajar buu ka helin adna waad ka heli ayib mar hadday sidaa tahay oo hawaabka iyo ajarka laga helahayaa dadkii mu'adimiintaha iyo kuwii ajiibayeyba ay ku simeen xaye cala asalaa xaye cala alfalaa maqsuudka laga leeyahay baa waxay tahay adducaa ila asalaa dadka salaadda in loogu yeero waxaa taa khaas ula marka war salaadda u kaalayoy war salaadda u kaalayoy oo hadalkiisu baxahayaa oo dadkii u yeerayaay waa mu'adinkii oo keli ah mar haddii mu'adinku xaye cala asalaa xaye cala alfalaax uu la khaas noqday asagu oo asagu dadkii salaadda ugu yeedhay qofkii ajiibayey oo mu'adinka mujiibka u ahayoo ajiibayeyna ilaahay wuxuu u sharciyeeyey laa xawla walaa quwata ila billaah oo aan soo sheegnay fii saxiix bukhaari kanzun min kunuusi iljanna inay tahay ilaahay fadligiisa iyo ixsaankiisayna ka mid tahay muadinkiina xaya cala salaa xaya cala salaax ajarkeedu leeyihi adiguna laa xawla walaa quwata ila bilah ajarkeedaaad leedahay laa xawla walaa quwata ila billaah cillo labaad bay culummadu sheegaanoo waxay leeyihiin salaaddii baa lagugu yeeray xaya cala asalaax salaada u kaalaya xaya cala alfalaax warliibaanta u kaalaya ayib waxaa lagugu yeerayaa marka shay aad u wanaagsan oo qalbigaaga iyo qaalibkaagaba daahir iyo baatinan u fiican oo u wanaagsan mar hadday sidaa tahay oo hanuun mid deg deg ah oo adduun iyo fawz iyo liibaan aakharoo jannada ilahay aad ku liibaantay lagugu yeedhay xaye cala asalaah waa hanuun salaadda u kaalaya xaye cala alfalaax waa liibaan aakhare iyo adduunba labadaba haddii lagugu yeedhay arrinkaas wuxuu munaasab ku yahay inaad tidhaahdeed ilaahu arrinkaa weyn oo la igu yeedhay haddaadan adigu xowladaada iyo quwaddaada igu waafajin anigu awood ma hayo ee ilaahay i waafaji salaad baa lagu igu yeedhay waa shay weyn liibaantayda adduunyatayda aakharaa ku jirta ilaahay adugu igu waafajiyo ii fudude saasaad leedaha marka waa shay iyaduna aad u qaymo badan waay ayib ka waran haddii asalaatu khayru min annowm la akhrinayo ma laa xawla walaa quwata ila bilah baa la odhan mise waxaa la odhanayaa asalaatu khayru min annowm mise waxba la odhan maayo maadaama xadiidka intaan midna ku soo aroorin xadiidkaa horaa nebigu wuxuu inoo sheegay mu'adinku wuxuu yidhaahdaa dhaha waxaa kaloo laga soo reebay xaya cala salaa xaya cala alfalaaxu laa xawla walaa quwata ila bilah in la odhanaya markaas asalku marka waxa weeye cumuumkii horeynu ku baaqi ahaanaynaayo mu'adinku wuxuu yidhaahdaynu leenahay asalaatu khayru min annowm markuu yidhaahdo asalaatu khayru min annowm baan leenahay lafdigaas sadaqta wa barartana ma sugnaanina culummo badan oo xufaad ah ayaa waxay ka warrameen dacfigiisa iyo inuusan sugnayn xadiidkaas asalaatu khayru min annowm marka qaabka ayaa loola iman mu'adinka in la ajiibo oo erayaasha uu isticmaalaya lala yimaado culimmada badankoodu waxay qabaan inay sunno tahay waxaysan waajib ahayn inaysan waajib ahayn ayay qabaan saasay culimmadu u badan yihiin xaalado karaahana way sheegaan waxay leeyiin haddii aad salaad ku jirtid oo kaleeto mu'adin kalena uu adimo salaaddaadaad dhammaysanaysaa kabacdina waad soo celinaysaa alfaadii ama masquul baad ku jirtaa ama waa xiriir gogoleed baa dhacayoo labadii qof oo isqabtay baa isu galmoonaysa oo xiriir goboleed baa dhacaya meelahaasoo kaleeto culimmadeenna shaaficiyada way ka hadleenoo waxay leeyihiin waxaa habboon inuu qofku dib u dhigto oo markuu hawshaysaa dhammaysto ama xaajadii musqusha ama xiriirkii goboleed ama salaadda ku jiray uu kabacdi gadaal kala yimaado ayib qaabkaasaa ugu habboon marka ayib qaybta ugu dambaysa oo wax ka tilmaamayno waxaa weeyaan xadiidka ugu dambeeyo baabuladaani wbaabulakaar ladaan ku soo arooray wuxuu musanifku sheegay qofku waa isu ducaynayaa sababtoo ah ducada wakhtigaas ayada ah lama soo celiyo waxaa jirta awqaad axaadiista iyo adiladu ay ku soo aroortay oo ducooyinka la aqbalo waxaa ka mid a ah habeenkii leyl akhiir saddex meelood marka loo dhigo uluka ugu dambeeye gelinkiisa dambeeto waqtigaas ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa intuu u soo dhowaado uu odhanayo waryaa wax weydiisanayo aan wax siiyaa yaa dembidhaaf dalbayoon u dhaafaa yaa wax dalbanayoon codsigiisa aqbalaa waa awqaadda wax la ajiibo kow waxaa ka mid a ah addinku markuu socdo agteeda oo aad adinkiiba laba socotidba waxaa ka mid a ah adinka iyo aqimka dhexdooda inta u dhaxaysa saddex waxaa ka mid a ah salaadaha gadaashooda waajibka ah waxaa ka mid a imaamku markuu maalinka jumca mimbarka soo fuulo ilaa salaadaas ayada laga guto jumcada ayaduna waa mustajaabu dacwa qofkii wakhtigaa barya waxaa ka mid ah saacadda bacdalcasr aakhiru saaca bacdalcasar ah ayaduna waa ka mid awqaadda noocaasoo kaleeto ayadana waxa weeyaan ducada waa la aqbalaa marka inuu qofku kaga faa'iidaysto qalbi xaadir ah duco wanaagsan ilaahay u weyddiisto ilxaax uu ku sameeyo ilaahay subxaana wa ballan buu inoo qaaday barya anaa idin ajiibaya waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa qariib addoommadaydu hadday kaa weyddiiyaan waan u dhowaayo u sheeg marka inaynu ka faa'iidaysanno awqaadda munaasabka ahoo ducooyinka aqbalkooda aynu wakhtiyaasha munaasabka la fiirsanno yaquulu wuxuu odhanayaa qofku mila maa shay wax la mida yaquulu uu odhanaya almu'adinu mu'adinku ila fii xayi cala asalaa xayi cala asalaa ma salaadda u kaalaya waxayi cala alfalaax xayi cala alfalaax liibaanta u kaalaya maahane fa qofkii wuxuu odhanaya hadda waxaa lala hadlayaa mu'adinkii addimayey qofkii dhegaysanayey wey wax lala hadlayo fa wuxuu odhanayaa markaa laa xawla xeelad malihi walaa quwata awoodna malihi ilaa billaahi ilaahay kaalmayntiisa maahane ilaahay inuu ii kaalmeeyo maahane yaquulu wuxuu odhanayaa wa ana ashhadu an laa ilaaha illa allah ducadan goormaa la akhrin laba qowl bay culimmadu ka leeyihiin intaan arkay qolyo waxay leeyihiin markuu adinka dhammeeyo laa ilaaha ila allahu yidhaahdo markaa kabacdi odhanaysa waana ashhadu an laa ilaha ila allah qolyana waxay leeyihiin adinka bilowgiisaba markaad maraysa allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah markaad maraysid baad halkaan gelinaysaa waana ashhadu an laa ilaha ila allah labadaba waa munaasib wax daliil oo khasiisa mar haddaan la helin waana anuguna ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alla mahane waxdahu keliga xaalo uu yahay laa shariika cid wax la wadaagtaa lahu alla uma sugnaan wa muxamada nabi muxammadna cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay baan qirayaa iyo wa rasuuluhu radiitu waan raalli noqday billaahi alle asagaa iska kayle raalli baan ku ah asagaa boqorkayga ah raalli baan ku ah asagaa imaamulo igu tasarufa raalli baan ku ah rabba wa nebi muxamedna raalli baan ku ahay rasuulan rasuul ahaan ayaan raalli uga ah inuu rasuul xaqoo dhaba yahay wuxuu i amro ayaan la imaan wuxuu iga rabay ayaan ka fogaanayaa waxalaala wuxuu ka warrama ayaan rumaynayaa inay run yihiin oo xaq yihiin wabimuxamadin rasuula wa bilislaami islaamkana raalli ayaan ka noqday diinan diin ahaan inuu yahay diinta dhabtaahoo xaqa ah ayaan raalli uga noqday yaquulu wuxuu odhanayaa daalika arrinkaas qofkii addinka ajiibayey caqiba tashahudi lmu'adini qofka mu'adinka ah shahaadateynka markuu u dhammeeya gadaasheeda yusalli wuu ku salinayaa cala nebiy nebiga sala allahu calayh wasalam bacda faraaqihi muadinku markuu ka faaruqo bacda faraaqihi qofku markuu ka faaruqo dheh min ijaabati almu'adini mu'adinka ajiibiddiisa markuu dhammeeyo ayuu la imaanaya ducadaanbi yaquulu wuxuu odhanaya macnaha waa ijtihaad musanifkuu leeyahay markuu mu'adinku adinka dhammeeyo ayuu gelinayaa ducadaan dambeeto oo nebiga ku salinaya sal alla alih wasalam waana sax waa inagii sheegnay xadiid baaba ku soo aroorayba uma salluu calaya meesha wuxuu yusalli cala الnabiy bacda faraaqihi min ijaabati اlmu'adini mu'adinka adinkiisu markuu dhammaado ka bacdi oo laa ilaaha ila اllah intuu yidhahda adiguna aad ka daba tiraahdeen baad waxaad odhanaysaa nebigaad ku salinaysaa sal alla alih wasalam marka xadiidkiisana waa sheegna cabdullahi bn camr alcaas yaquulu wuxuu odhanayaa qofku allaahuma allahayow rabba haadihi tan ayadaa rabbiga iska lahayow addacwati ee yeedhidda attaammati ee dhammayska tiran waa towxiidkaa la isugu yeedhay sababtoo towxiid kuma doorsoomo lama nasakho nuqsaani kuma timaado qofka towxiidka waa laga yaabaa macaasi intuu sameeyey qofka asaga inay nuqsaani ku timaado laakiin towxiidku waa sidiisii shirkigaa ka soo horjeeda shirkiguna waa nuqsaan wsalaati iyo salaadii alqaa'imati ee gashay oo daa'imaysay aati ilaah waxaa siisaa muxameda nebi muxamed nebigaa loo ducaynaya sal اllah alيh wasalam alwasiilata wasiile booska la yidhahdo ilaahu sii waa manzilo iyo boos jannada ku dhex taalla wاlfadiilata martabo iyo darajo dheeraadana ilaahayow sii oo makhluuqu dhan aysan gaari karin wabca ilaahu soo bixi maqaaman boos maxmuudan ee la mahadiyo alladii kaasoo wacadtahu aad u ballanqaaday xasa an yabcaaka rabuka maqaama maxmuudan wey innaka adiga laa tukhlifu kama baxdid almicaada ballanka yadcuu qofku wuu u ducaynayaa linafsihi naftiisa bayna aladaani adinka iyo waliqaamati aqimka dhexdooda sababtu waxa weeye faina adducaa'a baryada xiinaydin markaasi laa yuraddu lama celiyo laakiin shardi waxaa waxaad weyddiisanaysid wax munaasaba inay tahay waxaad weydiisanaysid ilaahay waxaan munaasab ahayn hadday yihiin dee waxaa markaa imaanaysa inaan waxba laga aqbalin waxaad weydiisanaysaa hadday sax yihiin laakiin adiga uu kugu quma maanic iyo wax kaa hor istaaga in wax laga aqbalo xaaraan baad cuntay xaaraan baad labisatay xaaraan baad ku soo kortay iyo waxyaalaha la midka ah ayadana ducadaada la aqbali maayo ilaahay marka suu ballanka kugu qaado wax kaaga aqbalayaaye adigu sidii wax lagaaga aqbali lahaa la imo oo haseegi wallah aclam sal allah calaa nabiyina mxamedi waaalihi wsaxbi